الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وغرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد darsigan waa darsigeenii saddex toban mix afariyo tobanaad ee kitaabkeenii zubadka waxaan ka bilaabaynaa wa wasunnat alghasli nawaali akbara jurida can wa ila alasqara waaya waxaan kusoo jirnay qubeyskii arkaantii qubeyska sheikhu ka soo hadlay raximah allahu tacaala wuxuu soo sheegay arkaantii qubeysku inay tahay intee labo altacmiim iyo anniyatu waqt alibtidaa soo ma ahayn kadib wuxuu soo hadlay shuruud buu u tilmaamay qubeyskii shuruudda qubeysku intay ahayd wuxuu yidhi wixii shardi waa sida u taallay qubeyskana way u taallaa muxuu kaloo sii adkeeyey shardiga alimaamu raaficu ku daray oo ahayd rafcu najisin qad culima soo ma ah kadib sheikhu wuxuu tilmaamay sunnooyinka qubeyska in bisinka lagu bilaabo wixii wasaqa la iska suuliyo la weysaysto weysadana la dhammaystiro kadib wuxuu sheikhu tilmaamay raximah ullahu tacaala haddii qofka isugu timaado qubays waajib iyo mid sunnaah haddii labada niyadba uu la yimaado in labada niyadba u gudayso ayuu tilmaamay weysadii buu mas'alo oga laabtay marka sunnooyinka qubeyska maxaa ka mid ahaa qubayska obeyska waajibsuna waxaa kamid ahaa alwudu soomaahan uma alwuduu soo kama jirin weesadaa markuu weysaysanayo muxuu niyeysanayaa ina waa camale yaa muxuu niyeysanayaa shiikhu wuxuu ku yidhi raxima allahu tacaala wanawaa wuu niyeysanayaa sunnata alkasli qubayska sunnadiisii buu u niyeysanayaa liakbara kii weynaa xaggiisi markii la joogo wanawaa wuu niyeysanayaa sunnata alghasli qubayskii sunnihiisi buu u niyeysanayaa liakbara kii weynaa xaggiisi yacni qubayskii weynaa yacni qubayskii waajibka ahaa xaggiisi weysadii uu la imaanayay sunnata alghasli buu u niyeysanayaa kaws akbarka eh, ama lixadatin waa dhii ka dhaa wanawaa wuu niyeysanayaa sunnat alqasli buu niyeysanayaa weysadii inay tahay liakbara lixadatin xadadkiibuu sunnatalqasli u niyeysanayaa weysadii xadadkii eh, eh, akbara ee weynaa xadadkaasoo jurrida laga dhartiray can didin lidkii laga dhartiray wa ilaa lidkii haddaan laga dhartirinna al asqara ayna waa wuu niyeysanaya al asqara haa kii yaraa wuu niyeysanayaa waay masalada waxay tahay xaggan qofku hadduu qubeyskii weynaa uu ku waajibo asagoo weysadii u xiran tahay ma dhici kadhaa qubeyskii weynaa baa ku waajibay asagoo ay u xiran tahay waa sadiisa caadiga ahayd tusaale asagoo fadhiya oo weese qaba ayuu ixtiraamay xisaabaad baa kusoo dhaca wuu iska ixtiraamay wuu weese qabay ixtiraamkaas muxuu yimaada asagoo weese qaba soo ma ahayn haa taas waa masalo ama isagoo salkiisi dhulka ku xajiyey oo hadduu eebba ku roonaado salka dhulka ku haya xaggaa marka waad soo ka jabmaysa soo maa yah oo sidaa ku seexday ayuu ixtilaamay marka mumakinan maqaacadahu waxaan kusoo dhigannay madhabka dhexdiisa qofkii waysa inaysan ka jabayn soo ma ayn yah iska xira ayib umakinti marka weese kuma jirin maxaa aaminsannahay weesadii inay u joogto la socotaa kii mumakinan maqcadahu ahaa oo sidaa ku seexday maxaa aaminsanta maxaa aaminsanta adugu yaa haye haye sheekh maxaa aaminsanta adugu inay weesadii u jidha aaminsannahay soo maa horaan usoo dhigan waa laga soo reebay ayib kiiyo sidaas hadduu riyoodo waxaan aaminsannaha wasada inay joogto ayadoo wasada joogto maxaa yimaaday qabays waajiba xadathun akbar taas markay timaado waa masalo maxaa kaloo dhici karta asagoo caadadii isaga seexday inuu riyooday inuu caada u seexday maxay jebisay weesadii ilaa mumakin maahae kadibna weesadiioo jabtay maxaa ku yimaaday qofkii xadathun akbar marka maxaa isku raacay maxaa isku raacay xadadkii asqarka ahaa weysajabka ahaa iyo xadadkii akbarka ahaa kii horena waa u kala hareen xadad asqara ma qabo oo wuu weyse qabaa laakiinse xadad akbaraa ah ku yimaadayo hee oo qubays waajibinaya labada xaaladood shiikhu wuxuu tilmaamaa markii qofku uu qubaysanayo qubays waajiba ah. qubayska waxyaabaha laga horeysiinayo sunnooyinka waxaa ka mid ah maxaa ka mid ah weeso meela socotaa weerasadaasa marka laga hadlayaa shiikhuu wuxuu ku yihi raximahullah haddii uu weyse qabay markii xadiiskan akbarka ku imaanayay sida suuradihii hadda aan sheegnoo kaleeto yaah nawaa sunnata alghasli weesadaas weyse qabaaye weesadaas uu weysanayo hadda sunnata alkhasli buu niyeysanayaa muxuu niyeysanayaa sunne uu leeyahay qubeyskani markaas wardhab maa haye hasa ahaatee haddii xadaskii uu ku yimaado asagoo marka hore weyse jabanaaba sunnooyinkii qubeyskana waxaa ka mid ahaa hee weeso weesadaas maxaa la niyeysanayaa sheikhu wuxuu ku yidhaahdee wa ilaa miyaa al asqara buu niyeysanayaa haa wuxuu niyeysanayaa weeso jabkii inuu iska rafacayo oo xadaska asqarka ah meesha ka saarayo marka warka soo uruuri haddii aa weese qabtayo adoo weese qaba si uun janaabo wees wax waajinayo kaaga yimi ama janaabadu ay ku timaaday weesadaas sunnooyinkii weyska ka midka ah markaa niyeysanaysid nawaytu sunnata alghasli baa niyeysanaysaa wuduuca hee weysada inay tahay hee sunnat alghasli intaa niyeysanaysaa amaa haddii marka hore weysadu kaa jabnayd qubays waajiba inuu ku sugayo sunnooyinkii qubayskana markii aad rabta inaad weysaysato haddaan weysaysanta maadan weysaysanba qubayska kaa xambaaraya soo ma ahayn haddaase waxaa niyeysanaysaa buu ku yidhi hee rafca alxadai lasqari rafca alxadai lasqari wa sunnata alghasli nawaa wuu niyeysanayaa sunnat alghasli wuu niyeysanayaa liakbara qasligii liakbara u sugnaaday akbarkaasoo jurrida hee laga dhartiray markii uu sunnadaas la imaanayo akbarkii waxaa laga dhartiray can diddin lidkiis inuu la socdo oo ah casarka inuu la socdo wa ilaa miyaa haddaan laga dhartirno labadiiba joogaan kii weynaana uu janaabadu keentay wayhajabna uu qabo al asqara ay nawaa rafca alxadathi alasqar asqar wey xadadkii yaraa inuu iska koryeelayo ayuu hee ayuu magaranaysa niyeysanayaa weeyaan waaya wa shacran wa micdafan tacahadii wadlug wathallith wa biyumnaa kabtadii mhm. sunnooyinkiuu shiikhu wadaayo wuxuu yidhi tacahadi ku dadaal shacaran tintii ku dadaal wa tacahadi ku dadaal shacaran tintii ku dadaal markaa qubaysanaysid inaad tinta biyo badan gelisid oo aad magaranaysaa biyaha gaarsiiso ku dadaal waa mictafan laablaabyadii jirkana inaad biyo gaarsiiso kula dadaal wadlug duug oo gacanta mari jirkii wathallith saddexeeyo saddex jeer biyo ku shub jirka wa biyumnaaka wabtadi kuna bilow biyubnaaka ku bilow miigtaada ku bilow waaya sunnooyinkiibuu wadaa waajibku waxa weye jirkan in biyo biilowda gaarsiiyo sunnihii waxaa noqday markaa qofkii tintiisu dheereed ama tin fara badan lahaa inuu dadaal dheeriya la yimaado inuu tintii biyo badan ku shubo oo gaarsiiyo oo hoos ka sii magaranaysa labo qofkii laablaab iyo magaranaysaa meelahan ku lahaa laalaabya lahaa tusaale ahaan markuu qubaysanayo meelihii laablaabnaayoo jirka ka midka ahaa in uu biyo gaarsiiyo ha kula dadaalo waa laba sunna marka labadaas wadlug dalki sameeyoo gacantii mari jirka wathallith saddex jeerna ku celi oo saddexee oo saddexee maxaa laga wadaa weesadu xubin walba eedaa saddex gaarule soo maaha ama qubeysku jirka oo dhan waa kal cudwil waaxidi u noqonayaa warkaa ma ku dhacay jirkao dhan muxuu noqonayaa kal cudwil waaxid marka jirkao dhan baa marka waa la dhaqayaa mar labaa la dhaqayaa mar saxaa la dhaqayaa maahan nacma wabtadi kuna bilow biyumnaaka nacgamidi ku bilow oo wakaa wixii qadarka ahaa iska baabi'i kadibna weyseeso kadibna magaranaysaa tinta biyo ku shub kadibna midigta marka hore madaxa biyaha lagu shubaya kadibna midigtaada dhaq markaa midigta dhaqaysidna tacahad ilmacaatifa washacaara warkaama ku dhacay dadaal badan ku bixi kadibna bidixdii dhaq buu ku yidhi intaa saddex jeer soo celi waa thalith macnaheedu waaya wa tutbicu alxayda bimiskin walwilaa masnuunuhu xuduuru jumcatin kay kila wa tusbicu way raacinaysaa oo way marinaysaa hiya gabadhii hiya iyadu alxayda xaydkii waxay marinaysaa saraadkiisii bimiskin bay marinaysaa miski bay marinaysaa walwilaau xiriirin yaa bayna afcaalihi dee afcaali lghusli yaa afcaashiisii in la xiriiriya ayaa sunna ah masnuunuhu xagga wuxuu ka gelayaa eh, al aqsaal almasnuuna buu ka geli doonaa intaana u gelin wa tusbicu way raacinaysaa alxayda hiya wey gabadhii gabadhii xaadkii qabtay xaadka iska nadiifinaysay wa tusbicu way raacinaysaa hiya qoftaasi alxayda xaydkii waxay raacinaysaa bimiskin bay raacinaysaa yacnii raadkii meeshii xaydku ka imaanayay raadkii xaydka markay ka qubaysato miskii bay marinaysaa warkaama ku dhacay si urkii xaydka meesha uga baxo haddii miski la waayo fatiibun udgoon kale haddii la waayo fatiinun bay dhaheen famaaun haddii magaranaysa wax kale la waaye famaaun markaa biyihi haisaga gaabsato labadaas marka shardiga kaasna waa sunnooyinkii qubeyska buu ka mid yaha weeyaan walwilaa'u baa sunnaa iyaduna xiriirin bayna afcaalihi afcaashiisi la xiriirinayo afcaashii maxay ahayd in la xiriiriyo oo markii aan weysada soo maraynay weysada maxaa arkaanteeda ma ku jirta wilaagu yaa arkaantaase wilaa ma ku jire arkaanta waysada alwilaau ma ku jirta yaa ma ku jirta alwilaa haa arkaanta ma ku jidhe wilaayan waalagaas ku mid haye ma ku jidhe alwilaa ma ku jidhe shuruudii kuma jirin waxaa ku jiray tartiib tartiib waxa in la kala horeysiiyo inaa wejiga dhaqdo gacanta ka hor tartiib baa la dhahaa wilaana maxaa weeye in wejiga aa dhaqdo kadibna gacantii aa ku xujiso aan ka dibdhigin muddo fara badan ee ay isdabagelisaa laga wadaa wiilaa warka maku dhaca shiikhu marka xaggan wilaagii wuxuu ka dhigay sunne oo wuxuu yidhaahday weesadii qubeyskii inaa xiriiriso waa sunne buu ku yidhi waa sunne oo afcaashii qubeyska inaa wada xiriiriso sunne ayay kuu noqonaysaa waaya waaya dee qubeysku jirkoodna hal xab buu ahaa soo maaha inaa inta intaa dhaqdo kadibna aa ka tagto waxaa ka fiican buu ku yidhi inaad jirkii hal mar wada dhaqdo warkaas warra maa oo jirkii wada xiriiriso dhaqidiisi weeyaan intaa shiikhu markuu kuu sheegay raximah allahu tacaala wuxuu hadda kuu gelayaa qubeysyo sunnaa hadda wuxuu kasoo hadlaya wixii dhan qubeysyadii waajibka ahaa oo lixda arrimood ku keensanayeen hadda wuxuu kuu galay qubisyada sunnada shan iyo toban qubis buu kuu sheegi doonaa masnuunuhu ay masnuunulqusli ama masnuunul aqsaali qubisyada kuwooda sunnaha ahi xuduuru jumcatin jumca xaadirideed weeye ay haslu xuduuri jumcatin haslu baa ku jidha haslu hee xuduuri jumcatin jumca xaadirideed qubeyskeeda ayaa sunnaa kilaa ciidayni haa masnuunuhu qubayska kuwiida sunnaha ahi kilaa ciidayni labadii ciidood heeh koodii ama kuwoodiibaa sunna ah baa ka mida weeye waalifaaqatu wa qaslul ifaaqati soo miiraabkii ama soo miirsashadii qubayskeedii baa sunna ah walislaamu wa qaslul islaami islaamkii soo gelidiisii qubayskii la qubaysanayaa ayaa sunnaa waalkhasfu qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii isku daro qubayskoodii yaa la qubaysanayey ayaa sunna alistisqaa'u walistisqaa'u roobdoontii qubayskeedii yaa ayaa sunnaa weeye mhum walixraamu xirashadii xajka iyo cumrada la xiranayay yaa qubayskii loo qubaysanayey ayaa sunnaa weeye dukhuulu makkata wa dukhuulu makkata wa ghaslu dukhuuli makata maka gelideedii geliddaa qubeyskii la qubeysanayey ayaa sunnaa weeye wuquufu carafata wa ghaslu wuquufi carafata carafa istaagideedii qubeyskii la qubeysanayay ayaa heeh ayaa sunnaa weeye waramyu wa ghaslu ramyi tuurashadii ma garanaysaa la tuuranayey dhagaxa jamaraadka qubeyskii loo qubaysanaya ayaa sunnaa weeye waalmabiitu bariddii la baryahayay bilmusdalifati meesha la yidhaahdo qubeyskii loo qubaysanaya ayaa sunnaa weeye wa qaslu man cid qubeyskeed baa sunna ah ghasala meeray mayitan mayd meeray kamaa lidaakhili alxamaami kamaa lidaakhili alxamaami sidii midkii xamaamta geliyey qubeyskiisu sunnaha u ahaa oo kaleeto aw amase mankii xujima la toobay mhm. waaya intaasba waa sunna buu sheikhu yiri raxima tacaala oo qasligii jumcada sheikhu wuxuu ku xiray xuduuru jumcatin soo maah xuduur buu ku xiray qubeyska jumcadu wuxuu sunno u yahay cidda jimcada imaanaysa warkaa ma ku dhacay yaa ragga dumarba ka yihiin ciddii jimcaha inay timaado rabto soo xaadirto oo khudbada dhegeysanayso tukanaysa jimcadii ayuu sunno u yahay weeyaan mhm. laakiinse qofkii asagoo guriga joogaya yaah sunna uma aha inuu qubaysto macnua marka xuduurkay ku xiran tahay maxay ku xiran tahay xuduurka wakhtiga qubayskaasina uu bilaabanaya markii fajar la tukado ama fajarka wakhtigiisa ayuu soo gelayaa ama xilligaas ayaa qubayska jimcada ugu horeysa la qubeysan karaa markasta oo salaadii loo soo dhawaadana way kasii fiican tahay weeye shiikhu wuxuu yidhi kilaa kilaadaas waxa weeye waa maqsuur haddaa dhigateen waa soo dhigateen naxwada kilaada markii ismi daahir loo tiiriyo maqsuur waxay noqonaysaa maqsuur marka saasay ku godan tahay oo khabar ku tahay masnuunuhu kilaa ciidayni labadii ciidood ay ghuslu kilaa ama ghaslu kilaa ciidayni saasay noqonaysaa labadii ciidood qubeyskoodii ayaa magaranaysaa sunnaa marka labada ciidood qubeyskoodu shiikhu xuduur kuma xirin soo ma ah xuduur miyuu raacisa jamacada ma raacin marka waxaa ka fahmaysaa in maanta ay ciid tahay darteed baa loo qubeysanayaa qubeysku sunno u noqday ee ma aha in lasoo xaadiraya salaadii marka qof kasta oo xilliga ciidda soo gaara yaa qubeysku sunno weeye buu ku yidhi sheikhu raximah ullahu tacaala yuusanba imaan salaada yuusunba soo gaarin hadduu rabee waayahay waqtigooduna waxaa layidhi nisfu leyli buu qubayska ciidka soo galaa bilaal kormuu soo galaa yah nisful leyli <laughs> qubayska ciidka wuxuu soo galaa nisfuleyli maxaa dadkii hore raggii magaranaysa xilligii madiina joogay dadku baadiyahay ka imaan jireen say usoo gaaraan subaxa ciida soo la tukadaan marka hore soo dhaqaaqaya marka nisfigaasaa laga soo bilaabayaa wey xilligaa qubays lagama wada xilligaasuu bilowdaa wey qubaysku marka qof qubaysan kara yani maqrib hadaa qubaysatid qubayska biris waxaan ku ciidi lahaa wey yani socon noqon mayso qasal ciid noqon mayso warkaama ku dhacan shiikhu wuxuu ku yiri raximah allahu alifaaqa qasla alifaaqati soo miirsashadii ama inuu waalnaabuu ka soo miirsaday amase wuu wasuuxsanaaba labada jeerba waxaa sunno waa inuu qubaysto ayaa sunno u ah maxaa yeelay markuu qubaysanaya inta kale de waa isa garanaya markaa ciid u qubaysanaysid qubeyskii ciidda baa niyeysanaysaa haddaad jimcada qubaysanaysid qubeyskii jimcada qofkii qofkii waalnaa ama qofkii ii sheeg qofkii suuxsanaa soo kacay qubays baa sunno u ah soolama dhihin qoliska sunnada niyad buu rabaa muxuu niyeysanayaa kitaabtii horena kusoo sheegnay haye muxuu niyeysanayaa n kitaabkii kan ka horreya soo sheegna yah snoole geesinimada iska baar yaa hadda hadlay qofka hadlaa kafay a ah, cabdiraxiim wuxuu niyeysanayaa rafca aljanaabati buu niyeysanaya warkaama ku dhacay yah ma hubno laakiinse waxaa laga soo wariyaa saartii hore qofka haduu marba suuxo ama uu waasho marnaba janaabo ka fursan mayso warkaa ma ku dhacay marka maadaama haddaa hubno inaa ka timid waa lagu wuu qubaysanayaa laakiinse hadduu haddaan la hubin marka maxaan leenahay waxaa sunnaa inaad qubaysatid maxaad ka qubaysanaysaa nawaytu rafca aljanaabati baa niyeysanaysaa buu niyeysanayaa qofkii waalna shiikhu wuxuu raaciyay raximah tacaala kii gaalka ahaa markuu soo islaamay qubayskiisa marka inuu suniya baa ujeedaa waajib maaha waxay rag badanoo gaalaba markay soo islaameen aan lagu xidhina qubaystaan marka qofkii asagoo aan islaamin waryaa marka hore qubaysusaa u islaantid tusaa ku dhinto dembiila noqonaysa ayaa dembiila noqonaysa ka hor istaagtay inuu islaamaa ka hor istaagtay shay sunnaabaad baa uga joojisay inuu islaamo soo qubayso waryaa saa u shahaadetid sax maaha marka waa inuu qofku shahaadada qiraway weliba la degdego maxaa nafta meel laguma oga soo maa yaa wuxuu ku yidhi raxima wuxuu sii raaciyay alkhasfi yacni alkhasfi waa kusuufkiiyo khusuufkiiye buu soo raaciyey oo ayadana waxay yidhaahdeen kuwaasoo u qiyaas qaateenoo jimcooyinka iyo ciideenkaa laisugu imaanayo ijtimaacu naaska ayaa keenaya in ma garanaysaa ilan bulsho badan baa isku imaanayso waa la tukanayaa iyo soo garamays istisqaagiina waa la midoo shiikhuu wuxuu yidhi ixraamka markuu xiranayo naweytu cumratan u dhahayo ama naweytu alxaja uu dhahayo inuu ka hor soo qubaysto qasl alixraami baa sunnaa buu kuyihi raximah allahu tacaala mhm. wayna fiicantaha inuu soo qubaysto ilaahay hanagu sharfo ilaahay hanoo yasiro hana waafajiyo cumro iyo xajina aadno amiin dhah mhm. maka markii la gelayana qubayskeeda sunna weeye buu ku yidhi sheikhu raximah tacaala wuxuu kaloo ku daray carafa markii la istaagay carafa waxaa la istaagaa duurka qoraxdu marka iilato carafa la galaa istaageedu bilaabmaa intaa cili ka horaysa inuu qubaysto sunno weeye buu ku kuyidhi raximahullahu tacaala marka markii carafa habeenkaas la gaaro oo cisha markii maqrib ma garanaysaa dumo maqrib aasku markuu dumo baa laga soo dhaqaaqaa inta ka horaysa waa la taagnaadaa marka lasoo dhaqaaqana musdalifa la aadaa war ma garata warkaa marka markii musdalifa la aadayo shiikhuu muxuu ku yidhi musdalifana u qubayso suma soo kordhin almabiid fi musdalifa ayadana u qubayso halka marka mabiid musdalifa u qubaysa buu suma soo kordhin yaa ha otaa u ku xigtaa otaa u ku yiraahday muxuu ku yidhi wlmabiitu bilmusdelifati musdelifa marka inaa fahamta laga raba waxay ku xigtaa galabta markaa taagnay carafa habeenkeeda meesha la aadaya musdalifa la yidhaahdaa warkaa ma ku dhacay musdelifadii marka markaa aadaysid oo ku baryaysid u qubaysa buu ku yidhi sheikhu raxima allahu tacaala waaya ramyigii u qubayso ramyiguna waa garanaysa waa ramyuljimaar maalinka tobanaad qubays ayadu ma laha maxaa yeele qubeyskii dee maalinka tobanaad ee mashcarka mashcal xaraamka ayaa loo qubaysanayaa marka kaasaa laftigiisu kaaga filnaanaya kii mustelifa ilan subaxaaba qubays lagaa rabaayo mashacarkiiya laakiinse habeenkii inaad mustelifa qubaysataa kaasaa kaaga filnaanaya kaas laftigiisa muxuu kaaga filnaanayaa jimaarkii jimratulcaqabadii weyneyd qubayskeedii kaa maalinka tobnaad aa qubaysatay ayaa kaaga filnaanaya buu ku yidhi marka qubayska ramiga la sheegay waa kuwee oo koy tobanaad iyo labi tobanaad iyo saddex tobanaad ramigaa saddexda maalmood dhacaya ayaam tashriiqa inaa u qubaysato ayaa sunnaa buu kuyihi raxima allahu tacaala qofkii mid dhaqaasna inuu qubaysta ayaa sunnaha hadduusan qubaysanna dee inuu wasaysto xamaamkii kii galay xamaamku dee soomaalida xamaamka ma taqaan laakiin dhulka carbeed iyo dhulkaa turkiyada iyo xamaamka waa ka buuxaa guri weyn baa la dhisayaa waa wado meel kulul weeye dab baa lagu shidayaa biyo kululna waa lagu diyaarinaya qofki marka waa u warkama ku dhacay qofka marka xamaam aada inuu qubaystaa buu ku yidhi waalqaslu fi lxamaami jaaza lidakar mac satri cawratin waqadin lilbasar xamaamkii buu shiikhu hawl oga soo laabtay oo wuxuu ku yidhi markuu ku yidhaahday kii xamaamka galay ha qubaysto xamaamka horta yaa aaday taas inuu kuu sheego rabaa kii la toobay inuu qubaysto waatuu ku yidhaahday wuxuu ku yidhi raximahullaah walghaslu qubayskii qubeyskii filxamaami xamaamkii dhexdiisii lagu qubaysanahayay jaasa wuxuu u bannaanaaday lidakar raggiibuu u bannaanaada dumarka uma bannaanaa raggiibuu u bannaanaaday maca satri cawratin cawro asrid la asturayo la jirankeed buu raggii u bannaanaaday waqadin lilbasari iyo araggii laabid la laabayo la jirankeed labada arrimo markii la helo raggii waa loo banaynaya inay qubaystagaan xamaamkii oo qofkan dhididkii faraha badnaa oo jirkiisa ku jirin isku saaruu rabaayo meeshaa uumigaa buu tegayaa waa meel wada alwaaxyaa tusaale ahaan uumi baa lagu shidayaa biyo kulma la diyaarinaya qofkii marka xaggaa mudug joogaya jirkiisao dhan baa dhididaya marka xamaam haddaa akhada ku qortaan wuu idinsoo saarayaa meelaha xamaamka loo yaqaan meeshaa marka ninka u bannaan tahay ninkiina marka u bannaan tahay inuu horta cawradiisa asagoo asturo kow bini'aadankale cawradiisna uusan eeganahee wa qadun lilbasari labada arrin baa loo baahan yahay wayukrahu waa la karaahiyeystay addukhuulu galiddii fiihi xamaamka la gelahayay linnisaa'i baa loo karaahiyeystay ilaa licudrin cuudaar inay wadato mooyaane ilaa licudri maradin xanuun cududaarkii mooyaane aw nufasaa'a amase magaranaysaa xayd iyo nifaas cududaarkiisa inay wadato mooyaane aarwaaya eh, wa qabla an yadkhula inta uusan gelin ka hor qofkii xamaamkiina waxaa la rabaa wa qabla an yadkhula intuusan gelin qofkii xamaamkii wayucdi kasoo bilaa wayucdi wuu bixinayaa ujratahu ujradii xamaamka ayuu sii bixinayaa qabla an yadkhulahu inta uusan gelin ka hor an yadkhula inta uusan gelin ka hor walam yujaawis mana dhaafayo xaajatahu baahidiisa fi iqtisaalin qubeyska dhexdiisana baahidiisa hee dhaafimayo weeyaan dhaafimayo ayuu sheikhu tilmaamay raximah llahu tacaala waaya afar masaluu sheikhu xagan ku sheegay kow ninku inuu u bannaan tahay inuu xamaamkii aado waa masalo laba shardii buu ku xirayo kow cawradiisa inuu asturto labo labo indhihiisana inuu inuu laabo dadka cawradiisa uusan eegin waa laba masalo intaa laftigeeda meelaha lagu dabaasho baayaduna la xukun noqonaysa afdhur waa yaala aada aadid afkas uma taqaanaan yaa raggeedii ma joogaan ligle iyo afka iyo haddii dabaa loo tegayo labadaas haddi baa lagaa rabaa in xamaamkii lamid noqonayaan koow in qofka xoradiisa asturo labo in ma garanaysaa indhahaysan uu laabto oo bulsho kale cawradada uusan fiirfiirsan waaya masaladaas waa masalo masalada labaad dumarkii baa loo karaahiyeystay inay xaggaa galaan waaya inay cuudaar wataan mooyaane masalada saddexaad waxa weeye aadaabu dukhuuli lxamaami marka aad xamaamka inaad gesha rabtid adaabta lagaa rabo adaabta waxaa kow ah meesha frii maahee xoolihii meesha u gelle sii bixi hadda oo xamaamkii qofku markuu suuli gelayo markuu suuliga qofku gelayo lacagtiis horta inuu dhiibo oo aadaabtay ka mid taha markuu gudaha galana wax kasta waxay ee yihiin hortaa furan ma ahee maadaama ad marka hadda suuli geshid ama meel aa geshid marka waxaa gudaha ku isticmaali doontid lama yaqaan inta tira laegyihiin egyihiin soo maa xaggaa markaa dood baa ka imaan kadha shiikow hal qullatayn baa isticmaa hal qullo baa isticmaasho biya dood baa meesha ka imaan kadha soo maa labo maxaa kaloo ka imaan kadha aniga meesha markaan gelayo intaasaa u galaa saa uga soo baxayaa lacagtaaniyaho ii sheeganaysa meesha bay badan tahay ayaduna dood baa ka imaan kadhe soomaa meesha jahaalaa ku jira marka kow meesha waxaa ku isticmaali doontiid lama yaqaanta taleegihiin sidaa daraaddeed marka horeba ku heshiiya lacagta oo lacag la yaqaan bixi ujradaada horta dhiibo kadib markaa gudaha gashidna xaajadaada adaa yaqaan xaajadaada inta leeg tahayna xaajadaada wax ka dhaafaysan ha isticmaalin intaas labadaa aadaab ayuu sheikhu kuu tilmaamay raximah llahu tacaala waaya walam yujaawis ma dhaafi karo xaajatahu xaajadiisi ma dhaafi karo fi ikhtisaalin qubayska dhexdiisi ma dhaafi karo xaajadiisi xaajadiis mhm. baabu tayamumi booraysigii wey qofku uu booreysanayey tayamum waxaa la yidhaahdaa iisaalu turaabi ila alwajhi walyadayni bisharaa'ida makhsuusa iisaalu turaabi biciid in la gaarsiiyo ila alwajhi iyo walyadayn labadii gacmood ayadoo la qaadanayo bisharaa'ida makhsuusatin shuruudo gaar ah shiikhu wuxuu yidhi horaha u galnay yatayamama waxaa booraysta almuxdisu kii xadasku ku dhacay baa booraysta aw amase man mid baa booraysta ajnaba janaaba ku dhacday yubaaxu waa la baneeyeeyo waa mubaax fii xaalin yubaaxu waa la baneeyey huwa tayamumkii fii xaalin xaalad wa fii xaalin xaalad kale dhexdeedna wajaba waajib buu noqday huwa tayamumkii waajib buu noqday waay laba masalo shiikhu ka hadla horta yaa booraysta waa masalo shiikhu waxaa booraysta buu ku yidhaahday almuxdit soo uruur yaa booraysta almuxdit xagga maxaa ku baxay ya almuxdit baa booraysta xagga maxaa ku baxay hmm? Hmm? waa muxdika soo geliya muxdiska maxaa soo geliya xadad asqar iyo xadad akbar dha soo geliya muxdiska xagga qolaa ku baxaysa sheega qolaa ku baxaysa daahirkii haye mutadahirkii haye janaabada muxdisa ku jidhaa saxadda akbara maa iyo tayama waxaa booreysanaya almuxdisu baa booreysanaya kii xadasu ku yimi ama xadaskii weynaa ama xadaskii yaraa haye aadisudhic ama weys qabaad ama xadiis mushkila ma hayso tayamuma baahan xaggaa iska dhig haye maya xanuun waxaa meesha keenay horta dahaarada xaggee ku dhacdaa dahaara maxaa la yihahdaa zawaalu lmanci almutaratabi dahaaro maxay ahayd zawaalu in la zuuliyo almanci diidmadii almutaratabi ka dhalatay maxay ka dhalatay maxay ka dhalatay si nooloo hadla hebel wuu dahaaro qaadanaya maxaa laga wadaa cillad ku timaaday oo salaadihii u diiduu ka dahaar qaadanaya soo maahayn cilladaas yaa sababay labaa sababtay maxaa sababay xada bay isku yihiin xada baa sababay maxaa kaloo sababi karaa najaaso marka waa zawaalu waa zawaalu lmanci lmutaratabi min xadatin aw khabathin baa dahaaro la yidhaahdaa dahaaro maxaa la dhahaa in la suuliyo diidmadii ka dhalatay hee najaaso meesha ku dhacday ama xadad yimaaday hadda marka sheikhu wuxuu ku yidhi dahaarada qeybta la yidhaahdo tayamumka ya tayamumka waa bedel min almaa soo maa waa bedel maqaasida maqaasida dahaarada maxaa ka mid ah alwuduu waaltayamum waalghaslu waa fahan maa yah waaldabqu waa ujeedka dahaarada ujeedkii dahaarada marka dahaara maxaa la yidhaahdaa labadaas wixii suulin lahaa in la yimaado dahaaradii biyaha labada way suulinayaan soo maaha yah in biyo lagu dahaaro qaato maxay suulinayaan alxadaa wanajisa alxadaa biyuhu way suulinayaan shiikhu muxuu ku yaha agga marka yatayamama waxaa booraysta almuxdit xagga maxaa ka fahamte tayamamku muxuu suuliyaa tayamamku wuxuu meesha ka saaraya alxadaa maxaa meesha kasoo haray xagga maxaa kaga soo baxay marka qof najaaso ku taalo waa ka booraysan inaan jaasadu inaysan inaysan ka soconayn markaas warran maa xagga marka waxaa ku baxaya almutanajisu kii najaasada qabay yaa oo najaasada ku taalay hebelow adigu maxaa kugu dhacay xadad waa sidaa ka jaban booraysa lagu ogolyahay adigana maxaa kugu yaala najaaso boorays ma lii ogolyahay waxaan leenahaye maya haddii najaasa kugu taallo laabudda in la helo waa in biya la helaa warkaama ku dhacay biyaa najaasa meesha ka saari kara shiikhu marka wuxuu yidhi tayamamu waxaa booraysta almuxdad maskaxda la muraajic mushkila qaran wey haddii la muraajicayaa la rabaa sheikh oo laisku keeno sida ugu fiican wax lagu muraajicay fiqi waxa weeye in jaantus loo samaysto jaantus mataqaana shajaarah in loo samaysto shajaarah tayamum la yidhaahdo tayamum la samaysto farqiga laga saaro shuruud la qoro arkaan loo qoro kidaa loo sameeyo muxuu gudaa muxuusan gudin laakiinse isaga ariwaa iska akrisanaysaa mushkila male laakiinse markaad tafriiceyso faracyo fara badan u samayso xagganuu ku qormiya taa marka iyo waxaa booreysta almuxdiu baa booreysta laba siyaadood ku macnayn karnaa almuxdiu kii weysaduu ka jabnayd baa booreysta amase man midbaa booraysan iyo ajnabi janaabo ku dhacdayo hee kii xadaskii eh, weynaa marka muxdis maxaan ku macnaynaa xadaskii yaraa ajnabana xadaskii weynaa amase waxaan dhihi karnaa yatayamamu waxaa booraysta almuxdisu kii xadasku ku dhacay ama ha ka weynaado ama ama ha yaraado amase mankii ajnaba janaaba dhacay janaaba janaabo qabay ajnaba marka maxay ajnaba waxay noqonaysaa kii weynaa wuu ku jidhaa marka waa waa khaaskiiba waxaa la sheegay kii guud kadib labada waa ku macnaysan kartaa taa waa masalo masalada labaad yubaaxu waa la baneeyaa oo mubaax buu noqdaa huwa isagu fii xaalin xaalad oo marka qaarkood tayamamka qofkii inuu beeraystahay mubaax bay u tahay wa fii xaalin xaalad kale dhexdeedna hee waajaba waajib bay noqonaysaa booreysigii oo qofkan laga yeelimayo inuusan booreysan waxaa inuu booreystaa waajib ku noqonaysa goormuu booreysigu mubaax yahay wuxuu booreysigu mubaax yahay markii qofkan cuudaar uu haysto ayadoo haddana uu booreysigii awoodo cuudaar buu haystaa biyihiina wuu awoodi karaa warkaa ma ku dhacay yaa tusaale adoo musaafira ah waxaa timaaday magaalo biyo iga iibiyaa tiraahday biyihii intii magaalada laga siiya in ka badan bay yidhaahdeen waa bixine waa la siiya tusaale ahaan caagadii waxaa toban doolar baa la siiyey waxay dhaheen caagadda soddon doolar baa la siiyaa caladuul waxaa heshay cilad kuu ogolaanaysa inaad booreysato oo ah biyihii aa qadan lahayd oo tobanka dooraa ka bixin lahayd hee ma aha waa kugu dallaceen marka xaq waxa leedan iska booraysasto tiraahdo idinka gadan mayo yaah warka ma ku dhacay maxaa yeelay thamanu milihi bay ka badiyeen laakiin haddii thamanu milihi ahaan lahayd maxaa lagu dhihi lahaa shiikhee eh, gado biyaha marka kii thamanu milihii biyihiis laga badiyey xagga muxuu helay muxuu helay cududaar ah inuu gebagabaysto haddana muxuu awoodaa inaysana waa awood intuu soddon doolar bixiy warga qabsada soddon doolar mushkilaa qabtaane intuu iska bixiyo inuu yidhahda hee sii caagadeedan saa hoose suma dhici kardho markaasoo kale mubaax wey markaa mubaax maxay noqonaysaa markuu haysto cillad gabagabadii ogolaanaysa biyihiina inuu isticmaalo ku awoodo waa laba cillo marka laba arrimood markuu laba arrimood isla helo waxaan leenahay hebelkan inuu booreysa waa mubaax kow cillad booreysi way oo ogolaata markuu haysto biyihii isticmaalkoodana uu awoodo warkaa ma ku dhacay yaah ayib goormee waajib noqonaysa inuu booreysto markuusan biyaha uusan awoodin inuu isticmaalo waba xanuunsan yahay hadduu biya isku taabsiiyo naftaabay ka haadaysaba marka maxaan leenahay wajaba tayamumu warkaa ma ku dhacay wajaba hee marka goormuu tayamumku waajibayaa idaa cajaza can isticmaali ilmaa markuu ka caajiso oo kari waayo biyihii isticmaalkooda goormee ma waxa noqonaysaa booraysugu yah idaa wajada haa cilatan litayamumi maca istitaacatihi fi isticmaali ilmaai markuu helo cillo tayamumka u ogolaanaysa asagoo haddana awooda inuu biyihii isticmaalo weeyaan xaggaas ku joojinaynaa hada bilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin